أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب adaakan baabu daliili wuxuu u baabaysan yahay wuxuu u daliilka ahaa calaa dukuuli dawaa'ifa kooxo iyo dawaa'if gelitaankooda ay gelayaan min almuslimiina muslimiinta kaba midi aljannata jannada ay gelayaan bigayri xisaabin walaa cadaabin iyadoon xisaab ay dee marayaan oo la xisaabinayo xataa cardi haba noqoto dee noocii cardiga ahaa ee dee camalkoodii un loo bandhigayay iyo cadaab dee iyagoo ay arkayna iyadoonay jirin bal taas buu axaadiid iyo umuurihii kuba yimi ayuu baabkiisi yahay wuxuu uhi markaa musanifku raximah اllahu taعaalى xadaثana cabdالرaحman بn slm bn cubayd الlahi الjumaxiyu qala xadaثana الرabيع yaعni bna mslimi عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال sanadka xadiidka kolley waa axaadiida ama asaniidii muslim ugu caalisanaa oo sanad intan ka tiro yari kitaabka muslim kuma sugna waa rubaaciyaadkiisii afar un weeyaba dadkan isnaadka kuba sugan ee rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh muslim uba dhexeeya ninkan cabdiraxmaan ibnu salam ibnu cubaydillahina kolley waa nin dadkii atbaacu taabiciintii laba kulmay kaba mid ahaa waana kitaabkan muslimun baabu kuba sugan yahaye qorooyinkan kale ee usuusha ama umuhaadka shanta kitaab ee kale midna kuma sugno musanifu muslimuun baaba la gooni noqday min bayni asxaabi اlkutub sita riwaayadiisa reerkan loo nisbeeyey aljumaxi bal isaga iyo sheekiisa rabiic ibnu muslim iyo moxamed ibnu ziyaad saddexdooduba nisbadan bay wada leeyihiin aljumaxi aljumaxi dhammaanna waa mawaali oo reer samax waa jirib ama quraysh kaba mid ah oo dee kolley ayaabuu ahaa safan ibnu umaye iyo reerkoodiiba weeye ama nimankii ilmo madcuun iyo jiribkoodii ee waa wala ahaan weeye oo dhammaanba mawaali bay kaga mid yihiin saddexdoodana nisbadan way wada wadaagsadaan saddexan imika isku xiga abu hurayre un ka sokeeya nisbaday wada wadaagsadaan ne dhammaan waa wada mawaalidaasun ama rabiic ibnu muslim waa nin iqa atbaacu taabiciintii kaba mid ah aadna wuxuuga wariyey moxamed ibnu ziyaad moxamed ibnu ziyaad horeynuu soo maray waa nin iqa oo dee abu hurayre iyo kaba wari horeynuu soo aragnay wuxuu uhi markaa daba rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh yadkulu waxa gelaya min ummatii ummadayda xaggooda waxaa ka gelaya aljannata jannada sabcuuna alfan toddobaatan kun bigayri xisaabin xisaab li-i bay ku gelayaan macnaa toddobaatan kun oo ummaddan maxamediyada ah kaa mida ah ayaa jannada iyadoon la xisaabin gelaya baa rasuulka ilah yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh faqaala rajulun bal markaa toddobaatankan kun xisaab la-aan hadday ku gelayaan oo xisaabba aanay arkayn xataa cardiba haba noqotee xadiidkii abubarza warinayay ee ahaa laa tazuulu qadama cabdin addoon nabadiisa dhugood meeshii xisaab loo joojiyay de marka dadka lasoo saare la isugu keena meel halkaa kama dhaqaaqayaan ilaa afar la weydiiyo laftiguna dee cabdi waa nakiro siyaaq nafi ku sugan cumuum buu faa'iideynaye kolley xadiidkani cumuumka waa la khaas uu khaas yeelayayo dee qolooyinkani iyagu markaa kuwa ka mid noqon maayaan xisaab la-i weeye ina xisaab ma arkayaan janna ay ku gelayaan marka xadiidka walow laftigiisu dee laftigaa cumuumka uu ahaa nakira seeq nafyi kusugan oo cumuum keenaysa xadiidkani waa khaas yeelaya taasoo qolooyinkan waa laga soo reebaya iyagu jannada waxay gelayaan xisaab marka faqaala rajulu nin baa yidhi ya rasuul allahi rasuulkii ilaahay rasuulkii ilaahay ayaa wuxuu idhi udcu llaha ilaahay ii bari an yajcalanii inuu iga yeelo minhum toddobaatan kaa kun inuu igu daro oo kuwa xisaab la-aan jannada ku gelaya aan ka mid noqdo ilaahay ii weydii buu yidhi qaala markaa rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu عalayh allahuma ijcalhu minhum uu duceeyey ilaahay ow <clears throat> ijcalhu ka yeel minhum kuwa min asabciina alfan kuwa kaba yeel buu yidhi kolley tasmiyadu way inoo dambaysaa ninkan xadiisyadna kolley dee duruq dhowra ah ayay leeyihiin oo bal matalan inta baabkanba uu dhigto o dhan ba macnahan ayaa inoogaba imanaya dhowr xadiidna waan arki doonaa dee riwaayaadkooda haba kala yeesheen xadiidkan abu hurayre oo dhowr dariiq yeelan doona xadiid cimraan ibnu xuseinna waa inoo iman doonaa xadiidka sahl ibnu sacad isagana waa iman doonaa walow aanay dee imika shaksigan iyo aanay tasmiyadiisu kaa kuba iman ahayn xadiidka waxaa iman doona isaguna ibnu cabaas oo ka baabka uguba dambeyn doona haddii ala yidhaaho bal waxa weeye waa duruq ama riwaayaad inoo socon doono oo kollay macnaha in toddobaatan kun oo ummadda kamidi jannada xisaab la-aan gelayaan ay wadaagsanayaan markaasaa muxuu yihi <clears throat> uma qaama akharu nin kala kacay faqaala wuxuu yihi ya rasuula اllahi rasuulki ilaahayow udcu llaha ilaahay ii bari an yajcalanii minhum qaala markaa rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi salawaat ullaahi wasalaamu عalayh sabaqaka waxa kaaga dheereeyey biha de waa halkan waa manziladan ah inaad toddobaatankaa kun ka mid noqoto cukaashatu cukaashatu bnu muxsan oo ninkii hadalka hore lahaa ee uu rasuulka ilaahayna uguba duceeyey say noo soo socotana uu kuba yidhi anta minhum dee ducadii baa loo aqbalayoo dee markaa uu rasuulka ilaahay u jasmu yihi iyo aad kaaba mid tahay ninkaas baa kaaga dheereeyey baa rasuulka ilah yihi salawaat ullahi wasalaamu calayh bal xadiidka horta duruqdan yar wadaynaa وxadثna محamed بن بشhاr qال xadثna محamed بن جعفر qال xadثna شhuعبة qال أنه qاaل samعت محamed بن زiyاd شhuعبة بن الحajاaج baa leh de محamed بن زiyاadna xadiidkii hore waa ninkii abu hurayre kaba warinayey kolley duruqda xadiiskuna bal horta dariiqan mar dambe سacيid بن المسayب iyo dad kaloo la wadaagsanaya محamed بن زiyاad baa inoo soo socdeen sanadkii horena kani nin buu dheeraanayaa de imaka siaan aragno shan weeye oo khumasiyaadkii muslim weeye <clears throat> wuxuu yihi markaa maxamed ibnu ziyaad baan maqlay shucba leh oo qaala yidhi samictu aba hurayrata yaqulu xaaluu ku qowlaya abu hurayra samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam yaqulu xaaluu ku qowlayo bimili xadiidi rabiic marka matnigii horeynu soo maray mid lamid ah welibana dee misri kor hadduu ka cabiray lafdigii buu leeyahay waayo waxaan soo aragnay isagoo meelahan oo kale naxwi kaba cabira ee imaka misri buu kaba cabiro waa lafdigii hore oo kale ayaa xadiidkana lahaa waana xadiidkii hore un de waana lafdigaa imakaan kaba soo baxnay xadaثnي xrmlة بن yaحyى qال أخbarana بن وهb qال أخbaranii yunus عن بن شهاaب قال أنه قال حدثني سعيد بن المسيب أن أbا هريرة حدثه قال أبو هريرة وxu uhi سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم riجaaشha xadيidka waa rag aan soo wada aragnay sida sanadka naga horeeyeyba imaka oo wax cusubi ma jiraan oo rag aan marar soo aragnay yunusna waa yunus بن يزيد الأyli weeye kalley sanadkuna waa ta aragno dee maka xadiidkii abi hurayre waya makana lix buu sanadki tegeyba wuxuu ihi abu hurayra rasuulka ilaahay baan maqlay salawaat wasalaamu aleyh yaquul xaalu ku qowlayo yadkulu waxa gelaya oo min ummatii ummadayda xaal ay kaba midta yihiin zumratun koox ayaa ummadayda iyagoo kaba mida geli waxay gelayaan waa jannada jannaday gelayaan weeye hum iyaguna zumradaasi sabcuuna alfan waa toddobaatan kun waa aduu koox iyo jamaaco ummadda kaba mid ah ayaa gelaya jannada xisaabliyi iyo cadaabliyi bay ku gelayaan sidaa dee marka horeba inoo horeysay in lafdiga zumrana kolley imaam nawowi raximah llahu tacaala waa sharaxan aan hayo wuxuu leeyahy waxaa lagu wariyey zumratan iyo zumratun labadaba waa lagu wariyey bal waata uu bal matalan halkan yadhulu kole walow laftiga dambala uu qabanayey marka zumratun waaxidatu minhum kaas bal taas xagga icraabta imika umaba jeedo laftiga dambe ay labadaa icraabood noqonayaane se zumrada ayuu wuxuu ku fasiray aljamaacatu fi tafriqati bacduha fi itri bacdin waa jamaaco adugu waxa weeyaan isdaba socoto oo ana waa koox horta waa jamaaco lakin muxuu ka dhigay waa tafriqa waa yar kala oo go-an yihiin ama kala tegsan yihiin oo barhkood barhka kale ay daba socdaan marka macnaha uu sheeku ama imaam nawowi raximah ullahu tacaala zumrada ku fasiray waa macnihii luqada oo dee luqada macnaheedii weeye lakiin xadiidkan markay noqotiyo halkan kollay macnahaas ma yeelanayso oo waayo waxa inoo dambeeyo xadiidka cimraan inoogu iman doona mutamaasikuuna aakhidun bacduhum bacdan inay ishaystaanba oo iyagu barhkood barhka kale ay haystaan gacma haystaan saf keliya ay ku gelayaan kooda hore inaanu gelin ilaa ka damba galo mar bay wada gelayaano jamaaco markaa kala tafriqo ama kala yardee oo gogo-an oo isdaba socdo ma aha siday ku gelayaan ee mar keliya albaabka jannada ay ka wada gelayaan lafdiga xadiidkay taasi noogu soo socotaayo walow markaa macnaha zumra macnihii luqada uu yahay laakiin halkan maanta kolley macnahaasi muraad ma aha ee macnuhu wuxuu noqonaya waa dee kooxda aan kala hor horeyn iyagoo ishaysta gacmo isba ishaysta saf keliyo ballaadhana jannada saa kuma gelaya mar keliya albaabkeeda kama gelaya marka wuxu rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu calayh tudiiu way iftiimaysaayo macnaa waa dee koox yadkulu min ummati zumratun hum sabcuuna alfan kuwaasoo tudiiu ay nuureyso iftiimayso wujuuhum wejiyadoodu idaa'at alqamari ka idaa'ati alqamari dayaxa iftiinkiisa kale laylat albedri habeenkaa uu taamka yahay ee afar iyo tobanka uu yahay uu buuxsamo habeenkaas nuurka uu leeyahay oo kale iftiinka uu leeyahy oo kale iyagoo wejiyadooduba ay leeyihiin ayay jannada gelayaan qaala abu hurayrata abu hurayra wuxuu yihi faqaam markii uu rasuulka ilaahay xadiidkaa sheegaa faqaama waxa kacay cukaashatu bnu mixsanin asadiyu ninkaa cukaashatu bnu mixsan la yidhaah baa kacay waa saxaabi horta rasuulka ilaahay asxaabtiisii kaba mida ah aada u mudnaa waxaanu kaba midaya min asaabiqiina alawaliin buu kaba mid yahay oo waayo reer makuu ahaa asadkan loo nisbeeyeyna kolley carab dhowr asad baa jira oo uu kaba mid yahay dee asad ibnu cabdilcuza oo asadkii qoreysheed ay khadiija bintu khuwaylid iyo zubayr ibn alcawaam iyo qolooyinkaasi xakiim ibnu xisaamiya ay kaba mid ahaayeen asadkaas maahay kani waa asadkii asad ibnu khusayma ibnu mudrika weeye kolley asad kalena waa jira dhowr asad bay leeyihiino waa asadka eh, asad ibnu khusayme weeye laakiin xirfibu wuxuu reer cabdishamsi buu lalahaa meeshuu degenaayo dadkii saabiqiintiiba buu ahaa dagaalkii bederiyana dadkii joogay buu ahaa bal umuuraha dee laynoo soo naqliyo inooguma sugan kutubta waxaa kaba mida ah dagaalka beder isagoo aada u dagaalamay seeftiisii inay kala jartay oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh qori siiyey qorigii ayuunbaa wuxuu noqday seef de af badan oo dheer buu noqday oo tii ku dagaalamay maalintii waan haysan jiray ilaa de waxa weeyaan maalintii la dili doono oo dagaaladii riddada markii ay bilaabmeen rasuulka ilaahay dabadiyon salawaat wasalaamu calayh iyadoo reerkoodna dadkii riddada iyaguna ay ahaayeenba dee khaasatan dadkoodii reer miyiga ahaa ayaa waxaa dilay ninkii duleyxat ibnu khuwaylid la odhanayay ee reer asad isaguna reer bani asad nebinimada sheegtay walow markii dambe dib dee uusoo noqday oo markii de xuruftii riddadu ay dhammaatay dee dib uu usoo islaamay dulaxat ibnu khuwaylid alasadi isagee nin kaleo saxaabi kale ayuu wada dilay <clears throat> waktigaasaa la dilo markaa ilaa waktigaa waa sitay haddaba bal cukaashat ibnu maxsan baa kacay alasadiyo yarfacu xaal uu kor yeelayo sare u hayaba namiratan waa maro caleyhi korkiisa ahayd waa namiro ama maro u huwanaayo kolkolna la guntan jiray waa nooc adigu dharkooda ay xidhan jireen kaba mida ay guntan jireen oo halkana ay culimadan ay yidhaahaanba waa midabo kala duwan casaan madow cadaan bay lahaydo waa lafdigan magacu halku ugaba yimo si waxay alwaantan dee shabeelka haragiisoo kale ahayd adugu waa maraa midabale unba ahayd ayna miro odhan jireen oo izaarkooda ama ay guntan jireen ama ay huwan jireenba taas buu sare u qaadayey markaasaa muxuu yidhi ya faqaala ya rasuula allahi udcu llaha ilaahay ibari an yajcalanii minhum kuwa inuu iga yeelo oo iyaga iga dhigo kuwa toddobaatankaa kun faqaala rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalam allahuma اjcalhu minhum uu duceeyey ilaahow ku dar buu yihi oo kaba yeel kuwa toddobaatankaa kun uma qaama rajulu min alansaari nin ansaara ayaa kacay nin ansaara ayaa kacay faqaala wuxuu yihi ya rasuul الlahi rasuulka ilaahay ow udcu llaha an yajcalanii minhum hadalkii uu cukaasha yihi ayuu yihi faqaala rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalam sabaqaka biha cukaasha macnaa manzilada iyo khasladaaba cukaasha kaaga dheereeyo kaaga horeeyey weli riwaayaatku way noo yar socdaan mar baan kusoo yar eegi doonaa si yar guudu nin koobane وxadثnي xrmلة بن yaحyى qال xadثna cabd للhi بن وهb qال أخbarnي xaywt qala xadaثnي abu yunusa can abi hurayrata ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam qaala weli xadiidkii abu hurayra inoo socda sanadkuna xarmalat ibnu yaxya markaan dhaweyd saaxibu shaafici ama saaxib imaam shaafici waa kan marka dhaweyd ba inoogu sugnaan hore usoo aragnay markii hore imaamkan ibn wahbi dee lama magacaabinayo maka magaciisii baaba inoo soo kordho cabdillahi ibn wahb xayat ibnu shureixna waa nin imaam ucaabid ahaayo iqa ahaayo isna aan hore usoo aragnay abu yunuskanna yunus layli baa marka dhaweyd ibnu shaab warinaya kani waa kunyo waana ninkaa ka weyn weeye oo kaasi waa atbaacu taabiciinta waa nin taabiciya waa ninkan abu hurayre wax kaba warinaya horena waynu usoo aragno waa kitaabkan kusoo marray sulaym ibnu jubayr baa la yidhaahaa ninkan sulaym ibnu jubayr abu yunus waana saaxibkan dee waxa weeyaan adowsi oo adigu waa laga yaaba inuu mawaali ahaa markii damba masriya degay waxa weeyaan ama mawla abi hurayrata aan idhaahno oo waa sulaym ibnu jubayr abu yunus can abi hurayrata ana rasuul اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala wuxuu yihi ydkulu waxaa gelaya aljannata jannada min ummatii ummadayda xaggooda kaba gelaya sabcuuna alfan toddobaatan kun zumratun waaxidatun minhum wa iyagu bal aan iska rafciste zumratun waa jamaaco waaxidatun keli oo minhum ummadda kaba mid ahoo calaa suurati اlqamari dayaxa صifadiisa waa xagga nuurka iyo iftiinka sida dee laftiga hore aan kusoo maray tudiu wujuhum idaa'at اlqamr laylat اlbedri ay leeyihiin oo suurada qamarku macnaha waa sifadan qamarku leeyay ishraaqan iyo daw-an uu leeyahay habeenka uu taamsan yahay taasoo kale ayaa wejiyadoodu ay kuba sugnaayeen halkan baa imaam nawwi raximah اllahu tacaala laftigan zubra ayaa wuxuu ku dabdiyey labadaba in la wariyey macnaa riwaayada kitaabka lainoo soo naqliyey ayaa zubratan iyo zubratun labadaba de markaa waaxidatanna iyadun bay raacisayn waa nactigeediy haddaba haddii zubratun la yidhaha waa sidaan ku laqbeeyo waxaan qadaraynaa un mubtada aan khabar iyada ugaba dhigno haddii laakiin zumratan la yidhahna kolley tawjiih wuxuu noqonaya in xaal ahaan ay kuba nasbisan tahay ama lafdiga zumrana macnaha waa ta aan soo sheegnay wuxuu yahay <clears throat> bal xadiidkan cimraanna waan raacinaya intaan xadiidka bal masalan riwaayada hore un xadaanaa yaحyى بن khلف الbahili yaحyى بن khلفin الbahiliي qala xadaثna المctamir عan هisham بn xasan عan mحamedi yعni بn sir yaعni بna sirina qala xadaثnii cمran qala anahu qala qala النabiy الlahi slى الlahu عalيه وasلم bal xagga sanadka yaحya بن khلف waxaan filaya imika inoogu horeysa kolley kitaabkana kuma badna saddex xadiis buu ku leeyo kan uhoreeyo kan baa uhoreeya labada kale way dambeeyaan waana tan xaafid mxajarna kitaabkiisa taqriib tahdiib oo kale isagu wuxuu bal rutbadiisa kaba dhigaa ama rutba ahaan inuu saduuq yahay oo ujeedadu dee iqa iyo taa kamau cabirinba waa saduuq buu kaba cabiraa caashiro kamida ah, dabaqada toddoba tobnaad ee ruwaadda ujeedadu waa kuwii atbaacu taabiciintii dadkii la kulmay maha taabi atbaacu taabicina ma waa kuwii laba kulmay kuwoodii ugu waaweyn o dabaqada imaam axmed iyo bal taas weeye lakin waxaa jirta imaamka bazaar oo kale uu tawsiiqiya ibnu xibaan oo kalena isna iqaadkiisa waa ku sheegaa dee waana kan muslim isagu sidiisa axaadiisani waa imaka maha axaadiis aan leenahay waa mutaabice sidiisa ugaba wariyo wax jarxi oo dee lasoo naqliyana maba jirto waa suurtagal inuu martabadiisu intaa dee xaafid uu kuba tilmaamay kaba sarreeyo ee tan weeye ama inta kale waa rag aan soo wada aragnay hishaamkan hishaam ibnu xasan alqurdusina marka la eega ibnu sirin moxamed waa dadka axaadiisiisa wariye ragga ugu itqaad badan buu kaba mid yahay ibnu sirin markan waa xasan hadda wax la arka martabadaasoo kale axaadiisiisu ma gaadhsina waa xasan albasri kaba warinaya lakin moxamed ibnu sirin waa min ahbat الnaasi fi moxamed moxamed ibnu sirin xagga marka la eega kawarintiisa waa dadka axaadiisiisa ugu itqaad badan uguna sugitaan badan buu kaba mid yahay marka cimran ibn xusein ba wuxuu hi saxaabigaa jaliilka ahaa qaala nabiy llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yihi yadkulu janata jannada waxaa gelaya min ummatii ummadayda xaggeed kaba gelaya ama min ummatii xaal ay kaba mid yihiin sabcuuna alfan toddobaatan kun bigayri xisaabin xisaablii bay kuba gelayaan qaalo waxay yidhaaheen saxaabadii waman hum ya rasuul allahi toddobaatankaa kun de waxa weeyaan iyagu xisaablii jannada ku gelaya yayihin noo sife weeye bal sifaadkoodii bay weydiinayaan qaala markaa rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaat wasalaamu aleyh iyagu aladiina kuwa weeye laa yaktawuuna aan iyagu isgubahayn weeye waa gubidii macruufkaeda markaa dee dadku ay xansanayna inaga xaggeenaba laguma yaqaanin walaa yastarquuna aan dalbayn cid wax ku tufta oo ruqyo iyo waxyaalahaasna lagu tufo waa xanuunaya xanuunsanayaba aan cid weydiisanahayn oon dalbahaynba wacalaa rabbihim rabbigoodna yatawakaluuna rabbigoodna tala saaranaya oo ku tawakulaya faqaama cukaashatu cukaasha kacay faqaala wuxuu uhi idcu llaha ilaahay i bari an yajcalanii inuu igaba yeelo minhum kuwa inuu igu daro ilaahay ii bari buu yihi qaala markaa rasuulka ilaahi wuxuu yihi salawaat ullahi wasalaamu aleyh anta minhum iyagaad kaba midtoo dee ducadii uu duceeyey baaba ilaahay u aqbalay waa kan rasuulka ilahay yihi iyagaad ka midtahay toddobaatankaa kun baad ku jirtaa qaala wuxu uhi faqaama rajulu nin baa kacay oo faqaala wuxu uhi yaa nebiy llahi nebigii ilaahayow udcu llaaha ilaahay bari an yajcalanii minhum si ucukaasha yidhi ayuu waxa weeyaan isaguna yidhi qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu yihi salawaat wasalaamu calayh sabaqaka biha cukaashatu cukaasha ayaa kaaga dheereeyey bal xadiidka xagga صifaatka qolooyinkaas fale xadiid ibnu cabaas inoo soo socda haddii an la idhaaho ka baabkana ugu dambeeyo ah markaas baan sifaatkan iyo umuuro dee wax ka ziyaadsana riwaayaadka qaarkood bay inooguba imanayaan ta taasaan uba dib dhiganaynaaye horta bal dee xadiidkan waxaa inooguba sugan ama axaadiisan fadliga ilaahay subxaana watacaala uu siiyey ummadeennan muxamadiyada ah uu siiyey iyo sharaftaa weyn oo ah inay kaba mid yihiin toddobaatan kun oo iyagu jannada xisaabli iyo cadaabli ku gelaya bal intan xadiidkan inuu khaas yeelaya xadiidka abubarzana waa taan marka hore sooba sheegay bal weye ee kale macnuhu waa daahir oo waa inoo cad yahay bal dee kollay alfaado kalena waa inoo dambeeyaan oo saacada jannada iyo albaabadeeda weynankeeda iyo waxyaala tilmaamaya oo ta aan lahayn mar bay wada gelayaan iyagoo iswada hayso kala horeyna bal taasna riwaayaad bay inooguma dambeeyaane e waxa weeyaan un bal imika horta sabaqaka biha cukaasha mael baaba imika iska ayay noqotay waana xadiidka rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu alayh haddii ruux ruux ugaba dheereeyey markii dambe mael unoqotay in la yidhaah dee cukaasha kaaga dheereeyey ama sabaqa bika biha cukaasha oo waa cibaaradan ama xadiidka baaba noqday taas waxaa dee loo soo qaato halaysba loo soo qaato ayuu noqday xagga marka la eego cukaasho iyo ninkan labaad ee rasuulka ilaahay ku yidhi cukaasha kaaga dheereeyey horta sida riwaayo imika aan ku aragnay ninku ansaar buu ahaa oo nin ansaareed buu ahaa xagga marka tanna kolley culimadu dhowr qowl bay leeyihiin oo dee bal waxaa imika meeshii kolley waa dee marka la eego ijtihaadaadkoodii umura caynkanee dee rasuulka ilaahay mid uu ugu duceeyey kii kalena uu yihi cukaasha kaagaba dheereeyey waxyaalo ayay leyiin aqoolahooda waxa kaba mida ah, ay barhkood yidhaaheenba ninkan ayaaba dee isagii munaafiq baabu ahaa oo rasuulka ilahay baa dee salawaat ullahi wasalaamu caleyh cishradiisii fiicnayd iyo akhlaaqdiisii fiicnayd ruuxna hadal xun inaanu ku qaabili jirin ayuu hadalkan dee ixtimaalku kuba sugan yahay ayuu bal waxa weeyaan uu kuba yidhi oo maanu doonin dee lixusni akhlaaqi inuu ku yidhaaho lasta minhum oo xusn cushra ayay leeyihin laakiin bal taas wax dee inoo sugaya khaasatan ninkan rasuulka ilaahay salawaat wasalaamu aleyh waxa uu leeyahay intuu ukacay ilaahay iiga ii bari inuu kuwa igu daro munaafiqiinta waxyaalaha inkaasi ictiqaadba umay lahayn kolley mala waxa weya waa qowl iskaba dheere waa ixtimaal bacd alculamaa ay yidhaaheen de bacd alaahaarna hakuba soo aroortee lakin iyaguna wax sugan ma aha qolooyin ba waxay sooba naqliyaan lakin iyadna riwaayadda aad bay u daciif tahaye eh, oo khadiibba kitaabkiisa mubhamaadkeena waweynaha kitaabkiisana alishaaraat kuba magacaabay uu kusoo ikhtisaariye waxyaalahan ibhaamka dhaca meelahan mutuunta iyo asaniida bal tacyiinkooda labadoodiba way madbacaysan kanawina waa madbacaysan yahay ayuu dee sababa naqliyaa inuu ninkaasi sacd ibnu cubaadata ahaa hadday taasi sugnaato hadalkaa le munaafiq buu ahaa meesha uu kaba baxaya lakin dee aad bay uu marka la eego lafdiga iyo riwaayada laguma soo naqliyaa iyadna aad iyo aada u daciifaba culimada qaar baa marka waxay yidhaaheen ba sda markaas de meeshii waa manzilo sare oo lagu mudanayo tan sifaatna waa kuwan oo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh sifaatkoodii uba sheegay sida daahirkaana muuqatana isaga cukaasho waa kuba sifaysnaa ninka kalena ee sifaadkii taa laguma mudanayay ma gaadhsiisnayn dee mu'min iimaankiisu toosan yahay oo fiican haba noqdaba oo markaa baa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayhi uu hadalkan uba yidhi oo kale kollay umuurahaas oo dhanna waxa kaba wada roon uba se dee imaam nawowi oo kale iyo raximah llahu tacaala uu isagu waxa weeyaan meelo qaarkood uu doorto hadal dee suhayli ugaba horeeyeyna weeyaanba oo isaga ay yar raajax yeelaan arrinkani de waa kanoo waa loo soo waxyooday iyo isaga bal matalan marka la eego sifaadkooda iyo umuurahan iyo dee bal matalan taas oo xadiidka ibnu cabbaasna dee bal waaban arki doonaa xaalo taa kaba midaan arki doonaa marka jawaabta rasuulka ilaahay ku jawaabay ee xagga ducadiisii in aqbalo kale iyo de waxaaba dhici karta oo ama dee ah inay arrinkani waxyiba ahaa rasuulka ilaahay jawaabtiisani kana aanu uba iman oo sidaa daraaddeed rasuulka ilaahay salawaat wasalaamu caleyh hadalka uu yihi kan ducadiisi waa la aqbalay ama saaca ijaabahaba waafuqa ama dee sifaadkii intuu dhamaystay markaa rasuulka ilaahayna waa ka yidhi anta minhum ee uba gooyey kana dee arrintaas jirinba macno ay barhkood ishaaraan baa jiro inay ahayd waa joojin dadka laga joojiyo hadduu kana uu yidhaha waaye waa sidaas oo kale de had iyo goor waa layska daba daba kacila arrinkuu sii socon laha waa sii socon lahayo bal arrinta waxay ahaydba hakin iyo joojin dadka lagama joojinayo calaa kuli xaalin waa bishaaro weynoo ugu sugan horta iyadna saxaabigan jaliilka cukaasha saxaabigan kale magaciisa maba hayno si leenahay sacdi ibnu cubaate inuu yahayna inuu maba sugno bal markaa taas weeye ama xagga sifaadka ay leeyihiin qolooyinkani de waaba tan xadiidkan cimraan qeyb baan ku aragnay lakiin axaadiista horta aan is wada raacino markaasaan eegi doonaa bal waxyaalihii halkana ay aimadu yidhaaheen xadaثnي زhayr بن xرب qال xadaثna cabdالصمد بن cabdالوارث qال xadaثna xاaجب بن cمر أbو khushaynة الثقفي qال xadaثna الحkم بن الأعرج عن cمrان بن xuseyn أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم qال waa xadiidkan imika cمraan riwaayaatkiisii ayay tani kamid tahayba marka ragga hore ee زhayr iبن xarbin iyo cabdالصmd iبn cabdالwariث waa rag inaguba badan dee زhayrna waa ragga uu mslim axaadiثooda aad iyo aad u badsado kun xadiiث way ka badan tahay intuu kitaabkan kuba leeyahay horena waatan usoo sheegnay bal qolooyinkii dee tobaneeye aan raggaa kaba soo xulay waxa weeyaan say ukala badnaayeen oo dee waa ragga ugu horeeyu zuhayr ibnu xarbin kun xadiidna way kaba badan intaas oo ninkaa inaguma badan abu khaysama xaj ibnu cumar caaw inagu cusub yahay waxa weeyaan waana nin oo culimadu ay waa siqo walow ay yar yidhaahaan ama ibaadiyo nimankaa la odhanaya ama ra'y alkhawaarij iyo waxyaalaha caynkaasa kol ay ku yar sheegeen waxaana uu yahay marka la eego dadkii taabiciinta ugu yaryaraa waa nin waktigoodii ahaayo raggaa la mucaasarooday ee laakiin cid saxaabo ah oo arkay oo inoo sugan inuu arkay taasi maba jirto kitaabkanna wuxuu ku leeyahay xadiidkan iyo xadiid inoo dambeeya in allahu tacaala o maalinta cashuure bal tacyinkeeda kuba iman doono xadiis ibnu cabaasa ah, ayuu ku leeyahay isagoo ribo sheekhiisana adeerkii rumana weeyaan xakim ibnulcarajkana ay sidaa isugu xigaan ayuu kuba leeyahay oo kale ama xakim ibnulcaraj waa nin waxa weeyaan taabiciyo de waa aragno saxaabigan uu kaba warinayo kollay m xadiidka saddexaad labadaa xadiid oo uu ninkan uu adeerkaya kaba warinaya xadiidka saddexaadna waa leeyo ka yar dambeeyo halka mubaayacada iyo kuba iman doone laakiin markaa dambe ayaa muslim waxaa dhacay xakam ibn cabdillaahi ibn alacraj marka acrajkani awowbuu tegayaa oo dee saasaa lafdiga matigay kuba sugantahe xakam ibn cabdillaahi ibn alacrajo xakam ibn cabdillahi ibn isxaaqna waa la yidhaha waxaa la arkaa isxaaqaas baa sifadiisii ama ay acrajnimadan ahayd oo isaguna axaadiisa kooban ayuu kuba leeyahy kolle ninkan xaajim ibn cumarna nin shahiir oo macruufa xagga naxwada macruuf kuba ah oo ciise ibn cumar la yidhaha xaggaa dee kutub kuba lahaa ayuu walaalayiin oo raggii dee kelimaadka had iyo goor qariibka luqada iyo tashaduqa iyo taqacurka xagga aada uguma yaqaaneen cibaaradan dee markay kaba hadlayaan kutubta balaaqada macaani oo kale alfaada waxshiga iyo dee markaa tan alfaadaas ay kaba hadlayaan ay soo qaataane eh, maa lakum takaka'tum calaya kataka'ku'ikum calaa di jinnatin ifranqacu ninka yidhi w waa ciisa bnu cumaro min had iyo goor naxwadeeda heer saruu kuma aha abu camr bn cala ninkan qaariga ah de xaggan imaamka kuwa ahaa luqada ayay saaxiibba ahaayeen taas e, lakiin had iyo goor wuxuu dheerayn jiray inuu waxyaalaha caynkaasa kuba hadlo xataa caamo hadduu lama hadlayo oo taasoo kale waxay sheegeen isagoo dameer fuushan ayuu dameerkii kaba dhaco markaasa la miyir daboolo markii uu soo miyirsaday dadkiina ay ku urursan yihin bu hadalka yidhi ma lakum takaka'tum calaya katakakum cala dijilna maana maxaa igaga soo ururteen sida nin waalana ugu soo ururtaan oo kale farqacuna waa kala taga ayuu idhaah oo yidhaaha barhkood dadkii dugtoogay markuu hadalkaa ku hadlay waa dad caamo ah waxaan lagama garanayo waxaanu kuma hadlayo de waa wax shiya luga ayay barhkood yidhahan jiniyatu tatakalam calaa lisaani <laughs> jiniyadiisiiba afkiisa ku hadlaysa oo kale taasay barhkood yidhahan waa ninkaa walaalkii ninkuna isna waa nin iqa walow aanu kutubtan lixdaa riwaayo kulahayn oo dee marka la eego atbaacu taabiciinta ciise bnu cumar sidiisa kale waa hiqe lakin kutubta kutubta taraajimtana waxay usoo celiyaan un tamyiiz markay kala soocayaan isaga iyo ciise bnu cumar oo kaleo nise iyo kusugan ay kala soocayaan bay ugu soo reriya riwaayo kuma laha bal wuxu uhi marka cimran ibn xus marka waa xaajibkan baan leeyahy ninka walaalkii weeye xagga imaamka kuba aha ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam qaala yadkulu waxaa gelaya aljanata jannada min umatii ummadayda kaba geli sabcuuna alfa bigayri xisaabin qaaluu waxay idhahdeen man hum yaa rasuul allahi kuwaasi waayo ayo macnaha sifadoodii bay doonayaan oo tilmaantay leeyihiin sifaday leeyihiin rasuulka ilaahay o qaala wuxuu uhi hum iyagu aladiina kuwa weeye laa yastarquuna aan ruqyo dalbahayn oo cid bad matalan iyagoo xanuunsanaya cid ku tufta oo de ruqyo kuba akrida aan waa tawakul daraaddeed umuuraha ugaba tegayo aan dalbahayn walaa yatadayaruuna aan wax sharaysanayn wax baasaysanayn waxay dee markaa sharaystaan oo dee asalku kolley dee laftigu waa ka camsanaanaya wixii jaahiliyadii carbeed ay samayn jireen oo macnaha tadayurka waa wax aada balaayeysato aada siraa shar baa kaaga imanaye kolley dee asalku wuxuu ahaa carab caadadeedu ahayd inay shimbiro iyo waxyaalahaas iyagoo kaba faashanaya ay eegaan jihada ay u duulayso oo dee hadday bal matalan jihadoodaa midig oo bal maalan ay u duushona waa taas saanix bay kuba magacaabi jireenoo de way ku farxin jireen hadday arin lahaayeenna way kuba socon jireen hadday de iyagoo bal masalan xaggooda bidix uba dhaaftana waatay baarix odhan jireen way karhi jireen oy dhibaysan jireen kolkoodna arrimahoodii baabay uga laabmi jireen barhkoodna iyagaaba kicin jiroo duulan jiray iyagoo eegaya xaggay bal masalan taas raggii cuqaladooda ahaa bal iyagu taas garanayay oo lahaa waxa wax alla waxa weya sheegayaan maba jirtana way aheen macamruka ma tadri dawaariqo bilxasa walaa zaatirat dayri ma allahu faacilu waa barhkood waa nin jaahiliya dad saasna way kuma jirtay e, laakiin de wixii baqaaya ilaa waktigeena way socotaayo bishan imarkay naga sii dhamaanayso waata inagu dadkeena in badani ay sharaysaan safar oo kale arbaca bil u dambaysa la saancadaysta bil baa malaa manaadiqda qaarkood iyo gudcur sagaal bilo rajala la yidhahdo la guursano taas oo kale iyo waxaasoo dhami waxoo dham oo wada tadayur weeye oo waxaasoo oo waa waxyaalahan de bal de noocaas ah diyaaradaas in tawxiidkii bal ruuxa wax dhaawac dhaawacaya oo waxyaalahaas oo waa nooc diyaro weeye haddaba waa kuwa aan wax shara ay sharaysanayaan ama ay baasaysanayaan aanay jirin walaa yaktawuuna aan isgubahayna bal taabay wacalaa rabbihim rabbigoodna yatawakaluuna ku tawakulaya tala saaranaya weli axaadiisa inoo yar socota waxaanan isla yar eegi doonaa waayo laftii baa soo kordhi doona xadiidka ibnu cabaas inoogu soo kordhi doona aan halkan kuba sugnayn bal markaasaan mar ku yar wada laabmi doona haddii ala idhahdo xadaثna qtaybaة بن سacيidi qala xadaثna cabdالعaزيز yعni بn abi xaazimi عan abi xaazimi عan سهل بn sacdi ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasaلم qaala kollay sanadku waa sanad aan soo wada aragnay un weeye de laakiin kolley umuuraha ay tahay inay ku baraarugtaan abu xazim can sahli baan imaka abu xazim can abi hurayratana waan soo aragnay isaga kana waan soo aragnay waana kala yar yihiin labaduba taabiciin haba noqdo abu xazimkani waa ninkii caabidka ahaa hiqadna ahaa salamat bnu dinaar la odhanayay inankiisana waa isagaa dhalay waa nin faqiha cabdilcaziz in ama abulxasim ka abu hurayre kaba wariya horaynu usoo aragno salmaan baa kaa la kan salama la yidhaha kaasna salmaan baa la yidhaha mala caza alashai alashaiya bal matalan haddaba abuxasim kane lakiin ragga way noo soo horeysa saar ibnu sacadna waa saxaabi da marar soo aragnay madinana marka la eego asxaabtii rasuulka raggii dee kuba dhintay raggii ugu geeri dambeeyey ahayd oo bacd alculamana ay kuba tiriyaan inuu isaga ugu geeri dambeeyey walow dee malaa midhar kale la magacaabi karo ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam qaala layadkulana wallahi baan ku dhaartay layadkulana waxa geli doono aljanata jannada min umati sabcuuna alfa toddobaatan kun aw sabcu miati alfin ama toddoba boqoloo kunba laa yadri ma garanayo abu xaazin abu xaazim shakigu waa abu xaazim xaggii axaadiistii horena toddobaatan kun baan kusoo aragnay ayuhumaa qaala labadan lafti kooda uu yihi sahl inuu yihi sabcu miati alfin iyo inuu yihi sabcuuna alfan markaasaa xadiidkii intii lakiin intaas weeye shaki weye kuwaasoo toddobaatankaa kunoo mutamaasikuuna ishaysta oo aakidun bacduhum bacdan barhkood barhka kale ay gacmahooda haystaan macnaa mar bay wada gelayaan way ishaystaan way isbaal socdaanba iyagoo bal matalan taas bay gelayaan oo mutamaasikuuna aakidun bacdun bacdan kolley imaam nawowi raximah llahu tacaala mutamaasikiina aakhidan bacduhum bacdana malaa riwaaye ahaan waa usoo naqliyay labadaba insan lagu wariyay usuusha intooda badan baabu leeyahy mutamaasikuuna aakhidun baa dhacday barhkoodna mutamaasikiina lakin waa dee waa iska mutamaasikuuna ti horunbaa nacti ay nooga noqon tan kalena waan iskaba xaalaysanayna un tan kale riwaayada kale la eego laa yadkulu ma gelayo kooda hore xataa yadkula akhirum ilaa kooda dambagalo marbay bay wada gelayaan taasna waxay tilmaamaysaa un sacada jannada albaabadeedu ay waasac yihiin oo toddobaatan kun oo iyagoo isbaal socda ruuxna ruuxaanu kaba horeyn wada gelaya dee intaa in ka badanna albaabada jannada waabay qaadayaan oo dee rasuulka ilaahi baa salawaat ullahi wasalaam aleyh xadiidka qaarkood dee masaafo aada muddo dheer loo socon laha in albaabadooda labada masraac ay isuba jiraan waa taa aynu sooba aragnay dee ayuu sheegay xatىa ydkula aakirهm wujuuhum wejiyadooduna calىa suuraةi اlqamari dayaxa صifadiisa weeye xagga nuurka iyo iftiinka laylat اlbedri habeenkaa uu bal matala dee uu dhan yahay afariyo tobnaadka bedri waxaa loo yidhina habeen dhaweyd baan soo sheegnay ba bal markaa waxay culimadu yidhaaheen taas ayaabay wejiyadoodu ahaatay bal markaa albaabka jannada waasacnimadiisa iyo dee fadliga umadiya umuurahaasi way noogba wada sugayay nasal allah alkarima ridah wاljanata lana waliaxbaabina walisaa'ir اlmuslimiin wahada ducana wo xadaثna سacيid بن mansuri qala xadaثna hushaym qala aخbarana xuseyn بن cabdالرaحmn qala kuntu cinda said bn saciid bni jubayri sanadka hore inuu soo wada aragnay bal markaa saciid ibnu jubayr baa la joogay buu yihi xusein ibnu cabdالرaحman ninkan la yidhaahaa faqaala wuxuu yihi saciid baa odranaya ayukum waa dadkii majliskiisa jooguu la hadlayaa kii neebaa ra-a arkay alkawkaba xidigii alladii xidigaasoo inqada dhacay albaarixata dee waa markaa dee ama kolley waa markan aan leena xidigaa dhacay oo calaamada noo muuqata xidigii xalayto dee bal matalan taas dee u hoobtayba si wuxuu dhacayo u ishay kaas kuma arkayey taas buu yidhi laftiga albaarixana san hore uga soo sheegnay halkanana raximah اllahu taعala imaam nawwi isagoo qolooyinkii luqawida ama luqawiyinta ee haclabiya kaba soo naqlinayaaye horta habeenka inoogu dhawaa ka aan xalay nidhaaho lakiin waxay soo naqlinayaa yuqaalu qabla zawaali ra'aytu laylata wa bacda zawaali ra'aytu lbaarixata intaa gelinka hore o dhan ee zawaal ka horeysa aleyla laga cabiraya inagu taa kama cabirna xalay baan nidhaha lakiin marka zawaal la gaadho ayaa albaarixa la odhanaya taasi malaha waa saa dee haclabi ay soo naqliyeen oo waa sida badanba eh, lakiin xataa axaadiia maca kitaabkan baabay kuba sugan tahay rasuulka ilaahay salawaat wasalaamu alayh marka uu salaada subax tukado inuu odhanayo dadka ayukum waa ra'aa ru'ya albaarixata waa subax buu joogaa weliba waa cataa ma soo bixin xalay arkay baarixana xadiidka kuba timi oo markaa bal waxaan leenahay tan lugawiyiintu saa yidhaaheene dee bal tanna way jirtaa malawa sida badan un luqada eh in subaxda horeba albaarixa la odhan karana waa iska caadi oo dee xadiidkaasaabay nooguba timin bal wuxuu markaa qultu waxaan idhi xusein baa odhanaya ana anigaa arkayey uma qultu waxaan idhi ama inii lam akun fii salaatin anigu sabacnaa naftiisu dee si uu taskiye iyo waxyaalaha si aan loogu qaadanin dee nin cibaado kusoo jeeday in loo qaato ayuu meesha ka saarayaayo wuxuu leeya hadda markaan arkay ma tukanahayn oo nin salaad usoo jeediyo cibaado waa dee salafkii say uga ordayeen waxyaalaha caynkaasaba ee taas wey amadana kollay de adaatu ayaabay dee badan tahay oo sacalaabay la mid tahay walow ibnu hishaam kitaabkiisa muqni labiib oo kale laba macnuu usoo naqliyaa inay ku timaado amaadu waa markan hadda ay fududahay ama aan la shadin ama macno kale yeelanaysa inay ama adaatu istiftaax oo macnaa ala ay tahay markaa taa hadday tahay hamzada inada ka dambaysa hamsadeeda waa la kasrinaya sida alaadaba hamsada ka dambaysa loo kasriyo oo macnaha waa tambiihun baraarugu un laleeyahay baraaruge inii lam akun fi salaatin ama inay u timaado bimacnaa xaqan oo dhab ahaan iyo xaq ahaan hadday macnaa xaqan u timaado iyada markaa hamzada inada ka dambaysa waa la fadxinaya sida xaqan ba hadday hamsadaasi ka ama ina ka dambayso ana loo aqriyo oo haddii imaka bmanaa ama ama xa oo dhab ahaan aan nidhaahno waxay ahaan lahayd ani lakiin dee nusqooyinka inoo yaala inii inoogu wada inoogu sugan oo bal haddii aan riwaayo loo helin tan unan ku socona bimacna tanbiha iyo sirtaxa waana laba macnoo dee kitaabkiisan aada uqayimka ibnu hishaam ee muqni labib uu markuu amada ka hadlayo uu inoo soo naqliyo ama inii lam akun fii salaatin anigu salaad kumaan jirin walakinii luduqtu waxay soo jeediyey oo markaa aan dee taasi imakansiiye inaan arko waa lay qaniinay oo dee ama aqrab waxbaa qaniinay qaala markaa saciid ba wuxuu yihi famaada sanacta markii lagu qaniinay maxaad samaysay qultu waxaan ihi istarqaytu waxaan dalbay ruqyo e ama isagoo isku tufo ama cid kaleba ha kaba dalbe waxaan in laygu tufo bal oo caqrabkan iyo waxaan iqaniinay bayaan ruqya dalbayo taasaa laba imin qaala markaa wuxuu yihi saciid ibnu jubayr baa odhanaya famaa xamalaka maxaa kugu xambaaray calaa dalika inaad istirqaha laba timaado maxaa kugu kelifa kugu xambaaray qultu waxaan idhi xusein baa odhanaya xadiiثun xadiiث oo waaba kan dee daliilkiisii buu sheegaya wuxuu taa laba yimi xadaثanahu shacbiyu shacbi uu noo waramo shacbina de waa ninka taabiciga macruufka ahaa iyaga waktigoodii saciid ibnu jabeer iyo dabaqadiisa camir ibnu sharaxiil camir shacbi uu inoogu waramo faqaala wuxuu yihi saciid baa odhanaya wama xadaثakum shacbiyu shacbi muxuu idinku waramay qultu waxaa ihi xadaثana can buraydata bni xusaybin alslamiy صaxaabigaa burayt bnu xusayb la yidhaahee reer aslam ayuu noogaba warramay kolley inamadiisana dee waxa weeyaan waa ti aynu hore xataa xadiiskii ugu horreeyey mid ahaana aan kuma soo maray inamadiisii waana markii dambe iyagu marwe iyaguu degay waxaana ay bacd alculamaa yidhaahaan rasuulka ilaahay markii uu siiba socday hijradii ayuu meel kuba mari waa halkay degi jireen reer aslam kolleyna waa xilii beder iyo meelahaasoo waktiyadaasuu islaama yidhahaan barhkoodna waktiyadii beder ee dagaalka beder dabadi horta ayun buu yimi madiina ma amaxu dabadeedbe laakiin barhkood baa la yidhaha islaamkiisu waa horreeyey horta rasuulka ilahina meesha kula kulan markay dariiqa sii socdeen ay markaa ay halkaa mariyeen can burayta bn xusayb bn aslamiya anahu qaala wuxuu yihi oo markaa xadiidkii imaka daahirkiisii mawquuf ahaan baabu u yimi walow xadiidkan dee riwaayo cimraanna ay jirto oo mala bukhaari oo kale uu kuba wariyay tan buraydana ee makaalahan hadaalo meesha labadaba malaa xusein uu ka wada maqlay oo mid ahaani aysan oo kale mawquftee lakin dee macno iyaduna kollay ijtihaad lagu ogaan karo maa xukmu rafcay yeelanaysaaye annahu qaala laa ruqyata ruqya ma ahaanin ama ruqya dee ka mudan siu khadaabi oo kale ay ku fasiraan kaga roon ka mudan oo markaasi ma ahaanin ruqyo ilaa min caynin ilaa min caynin il xaggeed mooye oo ruqyo cayneed mooye oo ruux la ileeyey haddii dee bal wax lagu aqriyo ama laguba tufo ruqyadaasi way roon tahay oo waabay mudan tahay aw xumatin waa tan imaka halkan aw min di xumatin weeye wax sun leh xumadu miim kuma shadna waana waxyaalahaa sunta leh ama san dee waxa weyan caqrabka oo kale dee herbada ama waxaan halkan dee dabadiisana wuxuu ku qaninaya dhibta badan ama xanuunka badan leh adigu waxyaalahaas mooyaane ruqyo macnaa taa ka mudan ama ka roon taa ka habooni ma jirto taasaan kaba maqlay buu yihi faqaala saciid ba wuxuu yihi qad axsana wanaag buu sameeyey man intahaa ilaa maa samica wixii uu maqlay ruuxii ku intihooda oo de macnaa isagoo aan dee daliilkii uu maqlay un raaca kaa ku kaaftooma ku camal fala hawadiisi iyo ra'yigiisi iyo waxyaalaha aan qaadana wixii uu maqlay ku kaastooma wanaag buu sameeyey walakin xadaثana ibn cabaasin annaga ibn cabaas baa noo waramay oo can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi buu noogaba waramay oo qaala wuxuu yihi curidat waa la bandhigay calaya korkayga alumamu ummadihii baa lay bandhigay oo macnaa waa rasuulka ilaahay baa la tusay loo muujiyey waxa weeyaan ummadihii fara'aytu waxaan arkay annabiya nebi baan arkay walxaal macahu nebigaa maciisa alruhaydo waa tasqiiru rahadin waana toban wixii kaba yar weeye bal waa rahad yar jamaaco yaroo koobani ay laba socoto cid kaleba may raacin wanabiya nebidoodan waan arkay walxaal macahu maciisa alrajulu nin iyo warajulaani laba nin ay yihiinba waxaa la socdaa waa mid ama nebi laba ayaaba laba socda wanabiya wa nabiya nebina waan arkay oo waa lay laysa aanu ahaanin macahu maciisa ama laysa dee macahu nebi keligii socdaba aanay cidi laba socon oo kale waa xadiid habeen dhaweydoon soo haynay waxa weeyaan xadiiaan ishaarayno dee walow xadiidka daahirkiisa dee nebi kastaba inay baroorta cidun ay kaba rumeeyeen waa kan oo dee barhkooda aanay cidiba raacin oonay cidi la socon baaba jirta haddaba iyadoo xaaladu taa tahay waktigaa rufiica waxaa lai kor yeelay lai tusay wey oo lai muujiyey lai kashfiyey sawad waa bidhaan iyo ashkaaص cadiimun sawad asalka hore de waa did walbayaad waa waxa cad wixii didkiisa waxaana sawaad la yidhaha shaksiga ama bidhaanta meel durugsan lagaba arko kaas baa sawaad laguma magacaaba haddaba imika halkan waa dad badan oo urursan oo nawaaxidii ama ufuqii ugaba muuqday ayaa la tusay fadanantu waxaan u mareeyey anahum ummatii ummadayda inay yihin waayo way ka durugsanaayeen dhaantoodu buu arkayey laakiin siimahood iyo calaamadooda uu kala soocayay may jirin saa daraaddeed xadiidka nooba dambeeye ah rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ummadiisa inuu ummadaha kale kaga garanayo algura wataxjiil uu kaga garanayo xadiidkan waxba dee isma anfeeyaano tani waa bidhaan meel durugsan uga muuqatay bidhaantooda uun mooyaane uma dhowaad umay muuqan markaa siimahoodii ama kaa kale waa wuxu dhow oo u arkay calaamadoodii oo kala sooci kareen فإdا sawاad cadimu faqiila lii waxa laygu yidhi markaasaan dee fadanantu anahum umatي maya inay ummadayda yihiin baan umaleeyo faqiila lii waxa laygu yidhi hada muسى kani waa nebi muuse salى الlahu عalayه وعalى nabiyina وasلم wa qowmhu iyo qowmkiisii waa dadkii raacay walakin اndur eeg ilى اfuqi bal naaxiyada waa naaxiyadaas samada iyo ufuqa bal jihadan eeg fanadartu faإidaa sawaadu wuxun baaban arkay oo igu soo keliyey sawaad cadiimu waa ashkhaas aya bidhaan badan oo weyn faqiila lii waxaa laygu yidhi haddana undur ilى ufuq اlaakhari bal ufuqa kalena eeg faida sawaad cadiimu janibkii kalena waa dee wax fara badan ayuu baaba iiga muuqday faqiila lii waxaa laygu yihi haadihi ummatuka tani waa ummadaadii baa laygu yihi wa macahum macoodana waxaa sabcuuna alfa toddobaatan kun ydkuluuna اljannata bigayri xisaabin walaa cadaab baabku intuu baabaysnaa taa weeye inay ummaddan iyadoo dee fadliga iyo ilaahay siiyey rasuulkiiedii salawaatu wasalaamu caleyh dee rusushii kale oo dhan ilaahay kagaba fadilan oo waxyaalaha uu kuba karaameeyey inay toddobaatan kun oo ummadda kamidii jannada xisaab la-aan gelayaan ama waxyaalaha kale bal xataa ruqyada iyo umuurahan iyo dibi iyo abwaab kale ayay leedahay inaoguba dambeeye imika halkan maqsuudku taa weeye yadkuluna janata bigayri xisaabin walaa cadaab uma nahada rasuulka ilaahi markuu intaa u sheegay oo dadkiina uu sidaa kuba yidhi ayuunbuu kacay oo fadakala manzilahu gurigiis dee masjidkii baa la wada joogaa hadalkii markuu yidhi eenu ufasirin iyaguna aanay weydiin dadkan sifaadkooda ay ku muteen inay jannada xisaab la-aan kuba galaan ayuu gurigiisii galay fakhaada الnaasu fi ulaaئika aladina yadkuluuna dadkii ayaa waxay dee waxa weeyaan ka faalloodeen gudagaleen ka hadleen ku dee bal matalan waxyaalo dee nin kastaaba de waa si ay laba ahayd waana nooc ah marka la eego nusuustii iyo istinbaadkeedii iyo fahamkii oo kale ku hadalkii lagaba hadlaya taas ama laguba munaadaroonaya ama wax la weydiinaya bay noqonaysa ama asalaba u noqone dadkii baa waxay mdhumbadeenoo ama ay dhex galeen ay ka faalloodeen fi ulaaika kuwaa sifadooda aladiina kuwaasoo yadkhuluuna aljanata bigayri xisaabin walaa cadaabin xisaabliya cadaabliyi jannada ku gelaya ayay dadkii iyagu ka hadleen oo iyagu isweydiiyeen oo dee mid kastaba si uu bal isagu ufahmay ama uu islahaam malaa dadkaa sifadooda ah ayay sheegeen faqaala bacduhum barhkood ba waxay yidhaaheen oo halkan ba waxaa sharaxay uguba sugan waxaa kuba sugan fi fi hada fi hada ibaxaة الmunaadarati fi اlcilmi wاlmubaxaha fi nusuus الsharci calى jihati الاstifada waidhaar الxaq munaadaro xagga cilmiga banaanida ay banaan tahay iyo in nusuustii sharciga la baxsiyo iyadoo qaradku yahay in laga faa'iideysto la fahmo qaradku yahay xaqi in laba muujiyo iyo ujeedadu ay taa tahay marka barhkood ba waxay dhahen falacalahum waxaa laga yaabaa inay yihin aladina kuwii صaxiibuu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam asxaabtii rasuulke miisada gaarkaa lahayd ee rasuulka ilahi laba saaxiibay inay toddobaatankaa kun yihiin wa qaala bacduhum barhkood ba waxay dhahen falacalahum waxaabay mudan yihiin oo laga yaabaa inay yihin aladina kuwii wuliduu fi lislaami walam yushrikba inagu dee inteena badani gaalnimaan ku dhalanay leeyihin bo waxyaala inoo horeeyey kuwii islaamnimo dhexdeeda dhashay rabbi aanuba sharig yeelin inayin nakar ashe waxyaalay sheeg sheegeen faqaraja calayhim rasuul llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay ayaa soo baxay iyagiibuu kusoo baxay faqaala wuxuu uhi ma ladii takhuduuna fiihi muxuu yahay waxaan aa idinku ka faalooneysaan aa ku wada hadlaysaan bal matalan taas faakbaruu rasuulka ilaahay bay u warrameen ay u sheegeen faqaala rasuulka ilahi wuxu uhi salawaat ullahi wasalaamu calayh hum iyagu aladiina kuwa weeye laa yarquuna waa lafdiga soo kordhay imaka halkan ee riwaayadan imakaan hayno ee uu muslimna saciid ibnu mansuur ka wariyo waana imaam macruufo xataa kutubtiisii bal matalan de ay waxay nagaba soo gaadheen sunantiisii qeyb aan dhamayni ama laba madbaceeyey taasoo musanifo weeyaan horena aan usoo aragnay riwaayadiisi aan iyagu cid wax ku tufahayn laa yarquuna walaa yastarquuna aan cid ku tuftana aan dalbahayn ruqyana aan dalbahayn walaa yatadayaruuna waxna aan baasaysanahayn ama aan sharaysanahayn wa calىa rabbihim rabbigoodna yatawakaluuna tala saaranaya taas buu yihi faqaama cukaashaة bnu mxsanin cukaashaة bnu mxsan baa kacay faqaala wuxu uhi idcu llaha an yajcalanii minhm faqaala rasuulka ilahi ba wuxu uhi salawaat ullahi wasalaamu aleyh anta minhm uma qaama rajul aakaru faqaala idcu llaha an yajcalanii minhm faqaala wuxuu yihi sabaqaka biha cukaashatu cukaasha kaaga dheereeyey taas buu yihi baabka waa inoo dhamaadee intan yaree sanadkaa ka harsan baabkan xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna mحamed بn fudayli can xusayni can saciid bni jubayrin xusein iyo saciid iyo waa intii marka hore kuba sugnayd ee labada hore n hore usoo aragnay ayuu baaba waxa weeyaan halkan dee soo kordhay una sanadki intaasu iska bedele qala xadaثna بn cabasi qala qala rasuul الlahi salى الlahu عalيh wasalam curidat calaya اlumamu ummadihii baa lay bandhigay uma dakara baqiya alxadiidi xadiidka intii ka harsanayd buu sheegay naxو xadiiثi hushaymin hushaym ibnu bashiir oo xadiidkan imakaan kaba soo baxnaya xadiidkiisii wax laba mid ah walam yadkur muu sheegin awal xadiidi intan xadigan dhacay iyo hadalladan saciid iyo xusein iyo dhex mare iyo taas eh wuxuu kaba bilaabay un curidat calaya lumam bal horta in de umuurihii xadiidka inooguma sugnaa barhkood waa taan soo yar sheeg sheegnay oo xaggan bal fadliga ummadda iyo sacada jannada iyo intan ibaaxada munaadarada iyo bal umuuro kuba yar tacalluqsan taas baan sooba sheegnay imika e, halkana waxaa adigu meesha ah rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh dadkan jannada iyagu gelaya ee ku gelaya iyagu waxa weeye xisaab li rasuulka ilaahay sifaad buu uba sheegay sifaadkaas xadiidka intii hore riwaayaadkii hore ee waxaan kuba haynay inaanay istirqa laba imanayn cid kaba dalbahayn in dee ruqyo loo ama lagu aqriyo ama laguba tufo inaanayba iyagu ahayn kuwa iskuba ahayn inay rabbigood ku tawakulayaan laftigan dambea inagu soo kordhay oo ah laa yarquuna taas buu inagu soo kordhay dee laftiganna waa kan saxiixa inooguma sugan bal intaan yar macnaa guud gaadhin sheikhulislaam ibnu taymiya oo kale imaamka ina taymiya lafdigan buu inkiraa laa yarquuna ayuu inkiraa ama uu yidhaahaa dee waaba galad oo kale uu kuba tiriyaa oo raawigiisii kaba dhacay kolle raawiguna de waa riwaayadan saciid ibnu mansuur waa nin hiqo xaafida iyadaba taasba weeye kolley jaanibka uu eegayna waa xag macno-uunoo ah inuu bal matalan dee ruuxan ruqyo laba imanayo cid kale ku tufaya ruuxan uu ruqyada kulaba imanayo waa waxbuu u taraya waa anfacayaa taasna wax nahyo ku yimi ma jirto rasuulka ilaahiyna dee waxaa kaba sugan xadiid inuu rasuulkii iyadoo dee weliba ruqyooyinkan iyo waxaa la weydiiyey man istidaaca minkum an yanfaca akhahu falyafcal uu yihi waxaan soo qaataay oo kale rasuulka ilaahay ruqyada inuu la yimi isagu laba iman jiray oo jibriilna rasuulka ilaahay sida dee xadiidka inoogaba sugan uu rasuulka ilaahay ruqyo uu kuba tufay bal umuurahaas oo deete markaasuu leeyahy lafdigan laa yarquuna saxiixa kuba sugnaadee uu kaba dhigaa dee inay umuurahaas oo kale ayuu kaba dunaanayaayo ruqyo cid lagu tufana laysuma diidayo oo tan kale ee ruuxu markuu dalab uu laba imanayo waa cid isaga uxutartuu dalbayaayo xaggii tamaamu tawakulkii bay taasi ka hor imanaysaa buu yidhaah eh, lakiin tan oo kale waxa weeyaan waa sa bal matalan imaamkaasi uu isagu yidhaaho walow dee aimadii iyagu lafdigan saxiixii buu ku sugan yahay aimadadna way saxiix yeeleen ay leeyihiin xataa noocan istirqa naftiisa e ama ruqyada nafteeda waxyaalahaas oo kale rasuulka ilaahay dee umuurahan uu laba yimid litashriic bay ahayd oo dee umuuraha caynkaasina isaga waaba markaa dee waana jaa-isa guud ahaan waxyaalaha halkan kuba sugan halkanna way kaba imanayaan oo de bal waxaan leeyahay aimada kale aanay bal waa imaamka ijtihaadkiisa iyo laftigan taas weeye waa ujeedada waa laftigan laa yarquna un xagga markan kale kolley xadiidkan macnihiisa dee bal aqwaasha culimadu halkan kolley qowlo dhowraa jire in yaroo khulaasomaan kaba soo qaadanaynaaye horta dee waxaan ku ognay shareecadeenna marka la eego iyada xaggan tadayurka dee waana inoo dambeeyaane waana shayga aan idhiba bal ama axaadiis ay kuba timi tadayurku inuu shirki noqonayo walow dee ruux kastaba dhici karta qalbigiisa inuu kuba soo dhaco lakiin tawakulka ilaahay taa kagaba kaxaynayo waaba wax dee markuu is idhaaho shar kaba imanaya dhaawacayaba bal matalan caqiidadiisii dhaawacayo kaas isaga waa shay aan bal matalan dee isaga kaasi shay sharcan wax banaan ma aha nooca tadayurka ruuxuna hadduu qalbigiisa wax kaba helo dee inaanu wixii kaba noqon ee wixii uu kuba dhaqaaqo taasi aanay xaajiz iyo wax shaki geliyo aanay noqon ayuu baa laga rabaa waayo kolkol waxaan ikhtiyaar ulahayn baa qalbigiisa kusoo dhici kara kolkol caadiya waxyaale ugaba yimaada ee inuu yidhaahna allahuma laa dayra ilaa dayruka walaa khayra ilaa khayruk oo rabbigii uu tala saarto oo kale bal markaa xagga iskubitaankana axaadiis baa kuba tima waana noo dambeeyaan iyadoo rasuulka ilaahay sheegay waxyaalahan dee caafimaadka ama asbaabba u noqonayo inuu kaba mid yahay oo caafimaadka ayuu sharbatu casal iyo shardatu mixjan iyo kayibina rasuulka ilahay isagoo kuba sheegay ayuu hadda yihi ummadayda waan u diidayaa waxa weeyaan kayigaas waan u diidayaa bal nahyi gaari waa yimi walow sida kale dee rasuulka ilaahay inay bal haddii loo baahdo kolkol waxyaalihii shifo lagaba deeyey ilaah baa caafimaadka leh uu kaba mid yahay rasuulka ilaahina salawaat wasalaamu aleyh de asal ahaan may dhicin in isagu iskubay oo kale walow dad bal matalan saxaabada qaarkood oo kale sida sacd ibnu mucaad oo kale iyo sacd ibnu zuraaro isaga awaail alhijro dhintay oo kale iyo qolooyin malaa matalan markii dambe dee khaasatan waxyaalaha hayay daraaddeed malaa dariiq ay u noqotay oo rasuulka ilaahay ama idmay ama dee sida qaarkood dee waa gubayba ay soo aroortay oo kale bal waxaan leenahay kayigu id kolkol waxay u samayn jireen carabi inagana kolley malaa dadkeena ama dumarkii iyo waxyaalahaas waaba dee haatan malaa waxyaalo jiray isagoon ruuxa xanuunba inay idhaahaan ka hortag dee loo sii gubo rasul waa dadka qaarkood saas ama carruurta marka ay dhasho ama malaa dadka qaarkood waxyaalo ka baqanayay ama waxyaalo noocyada qaarkood oo de ay iyagu yaqaaneen oo kale in laba sii gubo oo kale o taas oo kale marka taas oo kale de iyo waxa weeyaan iyada waxay noqonaysaa de waa wax shay shareecadeenu ay nahiye so wax alla wuxuu ka hortegayaa mama jirto haddii bal masalan dee ay dhacdo in dhib badan buu leeyahy rasuulka ilaahi waa nahiye lakin la yidhaha bal marka akira dawa alkaya ay dhahaan oo kale bal taasna waa noox inoo dambeeye ee lakin waxaan leenahay nahyi gaara ah kaasna kuma yimin meesha waxa yar intan leeyahay waxa weeyaan waa xagga istirqaha ama ruqyada oo kale rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh jirkiisa waa kuba tufay oo habeenkii markuu seexanayo waaba kan oo gacmihiisa intuu kulmiyu saddexdan dee mucawidaadka akrihi jiray adigu suurat lkulaas iyo labada mucawido dad kala xanuunsan iyo kuwa tufay baa jirtay dee ruqyooyin kala duwan oo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh noogaba sugan oo bal matalan taas ayaa jirta oo bal matalan xaggaa ruqyada oo kale xadiidka sheegayey isagoo uu yiriba icriduu calaya ruqaakum waxyaalaha isticmaashaan ruqyo u isticmaashaan io bandhiga markuu arkay baa wixii aan dee waxaa la garanaya dee shirki iyo waxyaalahaasi aanay kuma sugnayn ama kalaam aan mafhuum ahayn waaba fasaxay waxaanu idhi ruuxii dee isaga walaalkii inuu anfaco karaya haba anfaco bal taasi way jirtaa horta bal umuurahaasaa jiro oo dee axaadiis oo macnaa inoo tilmaamaya hadday ruqyo tahay iyo hadday umuurahan ay tahay horta jawaaskeeda marka shuruudeedii la helo inay ama kalaamkii ilaahay noqoto ama rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh dee axaadiistiisa iyo ducooyinkiisa ay noqoto bal adigu wax in aan la garanayn aanay noqon wax dee la markaa dhici karta ruuxa shirki iyo waxyaale ugaba yimaadaan ama aanay noqone waxa dee umuurihii ay banaaneyd ay noqoto dee shuruudaha culimadu ay dejinayeen shay jaa-isa weeye oo ruux hadduu laba yimaado isagoo rabbigii tala saaranaya shay uba banaan weeye bal markaa waxa weeyaan un waxa ay tahay un halkan bad culimada qaad kaba mida ayaa kaba dhigay waxa weeyaan qolooyinkan imaka xadiidka kuba xambaaran yahay waa kuwa ictiqaadinayay adduunyadan iyo waxyaalahaasi inay bidardihaa ay wax tarayso oo markaa kuwaasaa deeta sifaadkoodii kuwan ay ka dunaayeen lakin taas hadduu ruuxu taa ictiqaadiyo bal dee imaamkiisi baaba dhaawacan oo kolley xadiiska wax lagu fasiri karo maaha bacd alculamaa habay yidhaaheen e waxa adigu ay noqonaysaa un dadkani miso gaara ayuunbay yeesheen iyo fadiilo gaara oo iyagu waxyaalahan bay ka tegeen ay ugaba tegeen iyagoo ilaahay walow dee asbaabtii in lalaba yimaada ay noo jidaysan tahay tawakulka dhabtaana haddii ilaahay lagu kalsoon yahay asbaabtiina lala yimaada anay taasi tawakulkii aanay ka hor imanayno oo rasuulka ilahay ba de waa siduu laba iman jiray laakiin haddana umuurahan waxay ugaba dheeraadeen un waa iyagoo ama wixii ilaahay ku keenayna raalli kuba ah rabbina tala saaranaya taas bay ugaba tegeen waa san dee lafdiga dambe o calaa rabbihim yatawakaluuna taas bay noqonaysaa xagga tadayurku iyagu uma soo gelayo ee waa intan baan leenahay xagga ruqyada oo kale iyo jaanibkaas ayay ugaba tegeen istirqaha iyo waxyaalahaas walow rasuulka ilaahay bal maalan meelo qaarkoodna farayba meelo qaarkood uu laba yimi uu baneeyey shay jaa-isa ay tahay ruuxu laakiin hadduu dee ictiqaadiyo waxani inay nafsiisa uba keenayaan oo uu ilaahay iskaba iloobo oo aanu taa iskuba xidhin maxduur baa imanaya ee ruuxii ilaah kuma kalsoonaa ilaahay inuu yahay ka shaafiga ee waxbogsiiya isagu keena xanuunkana kaxeeyana taa ictiqaadsanaa umuurihii asbaabtii isdaweyntu kaba mid ahayd waxaan isku dawaynayaan oo shay xaaraamana ahayn shareecadu way fasaxaysaaye laakiin arrinkani waxa weeyaan waa dad iyagu u maqaam sare iyo tawakul sare rabbigood inay tala saarteen waxyaalahan bal uga tegay un dee umuuraha tawakul ugaba tegay taasun baa bal matalan ay dee noqonaysaa kollay imakaataan e laakiin umuurahan markay noqoto ruqyad iyo istirqaad kol haddii uu yahay xuduuddii shareecadu ay badnaysay shay jaa-isaba weeye baabu kowni hadi umati nisfa ahli ljana wuxuu u baabaysan yahay kolley kitaab limaan caawan iska dhamayneynaa kolley mujaladkuna iga dhamaanayabe ummaddan ahaanshaheeda jannada ehlu jannaadkana barhkeeda ay tahay waa fadli kale ilaahay subxaana watacaala ummaddeena kuwa uu siiyey taas buu waxyaalihii uu daliilkaa buu baabkiisi yahay xadaثna hanaad بn sriy qaal xadaثna abulaxوص عan abi isxaaq عan cmr bn maymuna عan cabdالlahi sanadka horean usoo wada aragna abulaxوsna waa ninkii salam ibnu sulaym la odhanaya waayo abulaxوsa dee kalena waynu soo aragnay wuxuu yihi cabd لlahi بn mascuud qaala lana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu nagu yihi ama tardawna an takunuu rubca ahli الjana macnaa ma ku raali noqonaysaan inaad noqotaan ahlujannaha marka afar meelood loo qaybiyo meel ahaan qaala wuxuu yihi de aad bay ugu farxeenoo fakabarna ilaahay bay ku xamdiyeen nicmadeed ugu xamdiyeen allahu akbar baan yihi waa farxaddii iyo xamdigaas iyo shukri uma qaala rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi isagoo bishaaradii haddana waa usii yee de markaa bishaaro kale ugu bishaareyne ama tardona miyaydaan ku raali noqonahayn an takunuu hulua ahliljana ahlijannaa saddex meelood marka loo qaybiya meel inaad noqotaan qaala fakabarna allahu akbar baad markiin yidhi oo ay ku farxeen uma qaala wuxuui rasuulka ilaahay inii anigu la arju waxaan rajaynayaa ee waana kollay rajaysuna waa wax ilaahay uu xaqiijinaya ah eh. an takunuu inaad noqotaan shadra ahliljannati ahlujannaha marka laba loo qaybiyo meel aad noqotaan nis aad noqotaan taas buu yihi wasaukhbirukum waanan idin waramayayo can dalika arrinkaas malmuslimuuna muslimiintu may ahaanin fi lkufaari marka gaalada loo eego loo nisbeeyo ilaa ka shacratin baydaa xabad sinoo cad un mooye waa xagga muslimiinta yaridooda iyo gaalada badnideeda xabad sin oo cad oo fii sawrin aswada dibi madow haragii kuba sugan aw amase ka shacratin sawdaa xabatin oo madow oo fii thawrin abyada dibi cad jirhkii kuba sugan ama jirdigii ayaa un baabay muslimiintu xagga qilada marka la eegiyo kasrada gaaladaas axaadiista way noo socotaa xadaثna mحamed ibn الmuثanى ومحamed ibn bashaari walafdu libn الmuثanى lafdiga soo socda mحamed ibn الmuثanى ale labadoodna waa dadkii axaadiisooda badsaday qaala labaduba waxay dhaheen xadaثna mحamed ibn jaعfari gundar wey qaala xadaثna shucbaة can abi isحاaq abi isحaaqani waa sabici cmr bn cabd لlahi عن cمر بن maymuni عن cabd للahi qال أنه qاl kuna mعa rasuul الlahi صلى الlaهu عليه وsلم rasuulka ilahi maciisanayn fي qubati meel khaymad ah ama qubad ah ayaanu rasuulka ilaahay aanu la joognay oonu maciisa ahayn naxwa min arbaciina rajula afartan nin waa qubad weyn bay ahayd bo afartan nin wax ku dhow ama qadarkood leeg faqaala wuxuu idhi tardowna ma raali noqonaysaan oo dee inaad noqotaan rubca ahliljannati rubuca ahliljana ahlujannaha rubucood qaala qulna nacam faqaala tardowna an takunuu hulutha ahliljannati faqulna nacam faqaala waladii nafsii biyadihi baan ku dhaartaye inii laarju an takunuu nisfa ahli ljanna waxaana weeye arinku ama ana aljanata jannada laa yadkuluhaa ma gelayo ilaa nafsun muslimatu naf muslima ah mooye cid kale asal ahaan janno ma gelayso wamaa antum idinkuna maydaan ahaanin fii ahli shirki dadkan ahlu marka laydiin eega laydiin nisbeeyo ilaa ka shacrati lbaydaai tin oo fii jildi thawri aswadi dibi madow haragii kuba sugan mooye aw ka shacrati sawdaai oo fii jildi thawri axmari dibi cas markaa dhinacii kuba sugan xadiidka weli duruqdiisi waa inoo dambeeya waana kan baaba dee baabkan baab kale u dhigan doonaa xadaثna mحamed بn cabd لlahi بn نmayri qala xadaثna abi abihi baa warramay qala xadaثna malik wahuwa بn miqwalin malik ibn miqwal horeynu usoo maray nin iqa oo caabidana weeyo atbaacu taabiciintii kaba mid ahaa iqa lakin waxa weeye taasin bal ayaynu soo maray mali wahuwa bnu miqwalna waxaa loogaba jeedo hore marar badan aynu ama waxa weya isagu soo baraarujinay cibaaradan wuxuu muslim wahuwa bnu miqwal ulaba yimi u odhan xadathana malik bnu miqwalin ee wahuwadan waxaa soo geliyey ninsaa sheegaya iqana weeye caabidana weeye dahabi baa siyarkiisa kusoo naqliya tarjamada inuu bal waa halkii tacdiimka dee ilaahay subxaana watacaala ay weyneynayeen qalbigooda u ku weynaa maalin baanu ku yihi itaqi llah markaasaa maxaa dhacay deetu intuu dhulkii jiibsado dhabankiisii dhulka dhigay bal matalan waa taas waa adigu haybadii dee kelimadan markaa iyo hadalkan lagu yihi uu ilaahay subxaana watacala kaba haybeysanayay waa tarjamadiisa ay ku taala sir عن أbي اسحاq عن cمر بن maymون عن cabd للahi qاaل khadبnaa رasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم rasuulka ilahi baa noo khudbeeyeyo faأsنda ظهrahu ilىa qubati admin wuxuu dhabarkiisii ku tiiriyey qubad admah xadiidkii hore waxay noogu lafdigu ahaa kuna maca rasuulilaahi fii qubatin si waxay markaa qubada dhexdeeda kuba jireen oo aniga alahaa qubaddu dee markaa qubad weyn bay ahayd waana xadiid keliyona waa ibnu mascuud xadiidkii lafdigani dee qubaddu markaa ama rasuulka ilaahay qubadiisi haba ahaato dee ciddii la geli karaysayna markaa uu la galayo haba ahaatee lafdigu waxa weeyaba dhabarkiisu ku tiiriyey qubadii adabka ahde lakin waxaan leeyahay cibaarada hore ahayd inay fiidaa darfiyada dhexdooda ay kuma jireen kolley cibaaradan sariix kuma aha inay ka baxsanaayeen oo isagoo halkaa dee markaa ka baxsan un iyadii uu kuba tiirsaday oo dee inuu qubada gudaheedii isagoo kuba sugan dee jawaanibteedii midkaba mida dhabarkiisi ku tiiriyey taasba baa lafdigu uu keenayaayo marka waxaan leeyahay in waxba lama ishkaalsanayo taas oo lama odhanayo taa horena waxay ahayd waa xadiis keliyan ee dhexdeeda tana inay kaba baxsantahay ay tilmaamaysaa waayo lafdigani sariix kuma ahan faqaala wuxu uhi alaa laa yadkulu ma gelaya aljanata ilaa nafsun muslimat markaasaa wuxuu uhi allahuma hal balaqtu ilaahayow dee tan balaaqii inuu dee gaadhsiiyaa waajib bay kuba ahayd oo baliq ma unzila ilayka min rabbik ee waxa weeye ma gaadhsiiyey oo wixii anigu waajibkii maba gutay allahuma sad dee kollayna bala bay yidhaaheen ilaahu markhaati ka noqo inan anigu wixii adi fartay isoo gaadhsiiye aan gaadhsiiyey markaasaa wuxuu yihi taasi iyadu de waa shay caam oo wax laga soo reebayaa ma jirto jannada naf muslimo a ah mooyaane naf kale ma gelaysaba atuxibuuna de walow haddi ay dee markaa muslimadii ruuxii dee muwaxidnimo uun kuba dhintay wuxuu doono takhliid halaba yimaado camalkiisa xuma haba bato waxaa khayre ula yimi haba yaraadee ugu dambeyn waa ku dambayn doonaa axaadiisteeda horeynu usoo maray laakin waa in laga helo un horta dee tawxiid lagaba helo ruuxa gelaya allahuma ishad atuxibuna ma jeceshina anakum idinku rubuc ahli ljanati inaad noqotaan faqulnaa nacam ya rasuula اllahi faqala atuxibuna an takunuu hulua ahli ljana ahlujannaha hulukooda inaad noqotaan ma jeceshin qulnaa qaluu nacam ya rasuula اllahi qaala inii laarju an takunuu shadra ahli ljana inaad noqotaan ayaan rajaynayaa ahlujannaa shadrigood nuskood ma antum fi siwaakum marka laydin eega dadka idinka idinka soo hadhee min alumami ummadaha kale ah ilaa ka shacrati sawdaayi shacro iyado ama tin madow oo fi sawr اabyad aw ka shacrati bayda fi sawr aswad waa shaki una bal kolley halkana waxay iyada inooguba sugan ilaahay subxaanaه watacaala dee fadliga weyn iyo karaamada weyne ummadeennan uu siiyo iyadoo ummado aad iyo aad u badani ay nagaba horeeyeen ha kala dee bal matalan kollay dad mu'miniinna ay ummadaha kuba sugnaayeen ha kala badnaadeenba xadiis tirmidi wariyeyna waxaa kuba yimi taan yeelaysaan toddobaatan ummadood oo idinku ta ugu karaamo badanasin tirmidi baad kaa wariyey bal markaa iyadoo ummadaha intaa leeg ay nagaba horeeyeen ayaa ilaahay subxaana watacaala fadligiisa oo dee taasna ay tahay rasuulkii ilahay baa xadiid aynu soo maray kuba yidhi inuu rajaynayo ambiyada ilaahay soo diray oo dhan ka ugu taabic badan cid raacdo oo rumayso ka ugu badan inuu noqdo de waana taa ummaddu ay sii siyaadaysa un dee ilaa waxa weeyaan waktigii rasuulka lasoo diray ilaa waqtigeennan haddaba bal matalan fadliga weyna ilahay taa ina siiyey taasi iyada waa mid arrinta kale ee halkan culimadu ha yidhaahaan rasuulka ilaahay muwarkiiba warkiiba kuma odran kale barhkood baatiin mu odran ma ku raali noqonaysaan ama ma jecesheen rubac inaad noqotaan sulus inaad noqotaan ugu dambeyn buu shadrigii soo gaadhsiiyo waxay leeyihin tani waa nooc ah ikraamkoodii ilaahay kara ku karaameeyey muujin rasuulka ilaahay u muujinayo kolba dee ruuxii haddii kol wax la siiyo haddana la siiyo haddana la siiyo taasi waxay bal matalan farxaddiisiibaa badnaan shukrigiisii uu taa iyo mahadnaqiisiibaa sii kordhaya kolba markaa wax cusub ama loo kordhiyo waxaanay tilmaamaysaana ihtimaamka iyo dee cinaayada iyo bal matalan loo qadirinayo way tilmaamaysaayo bal si ugu xambaaro inay ilaahay shukrigiisa iyo takbiirtiisa iyo xamdigiisa had iyo goor ay cusboonaysiiyaan nicamtan badan iyagana kolba farxad cusub uguma sii sheego ayaa rasuulka ilaahay kolba heer uuba sheegay bal taasba weeye de kolley waa intay nooguma sugan xadiid kalena oobaka noo dambeeyo kolley baabu qowli llahi tacaala yaqul llahu liaadama akrij bacث الnaari min kuli alfi tiscamiyati وatiscati وatisciin xadiidkay nooguba iman waayo matigii xadiidku tarjamo kaba dhigtay xadaثna cثmaan بn abi shaybat alcabsiy abubakr ibn abi shayba walaalkii o isagana hore inuu soo maro nin isna xaafid ahaa isagana kaba weynaa horena aan usoo yar uga soo yar hadalay qala xadaثna jrيr عan الأعmaشh عan abi صالح عan abi سacيidi qala qala rasuul الlahi slى الlahu عalيه وasلم yaqul اllahu caزa wajal ilaah baa wuxuu odhan doonaa waa qiyaamade iyo aadamu aadamow fayaqulu aadam baa odhan labayka wasacdayka wاlkhayru fi yadayka qaala rasuulku wuxu uhi yaqulu ilaah baa wuxuu odhanaya aadam ku odhan akhrij waxaad soo saartaa bactha naari waa naarta qeybteedii nasiibkeedii bactiga halkan faclu bimacnaa mafcuul weeye macnaa almabcuuth ila naar waa dadkii loo dirayey ee nasiibka naarta ahaa dad duriyadaada ka soo saar qaala markaa aadam baa wuxuu odhan wamaa bacthu naari naarta bacsigooda ama mabcuuskooda iyo inta nasiibkeeda uu yahay naartii loo saaraya muxuu yahay qaala markaa ilah wuxuu odhanayaa min kuli alfin ay akhrij soo saaro min kuli alfin kun kastaba tisca miatin wa tiscata wa tisciina kunkiiba sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan oo nasiibka naarta ka soo saar qaala markaa rasuulka ilahi baa wuxu uhi salawaat wasalaamu aleyh fadaka kaas macnaa waqtigaas waaba dee dadkii maxaa badiyey daadi waa mid keliya kunkiiba kama badbaadaya waa xiina waktiga yashiibu uu ciraysanaya asagiiro bal waa ilmihii yaraa iyo kii yaraa uu ciraysanba hawlka iyo shidada jirta daraaddeed watadacu ay dejinayso kullu daati xamlin mid kastoo uur lahaydba xamlahaa uurkeedii oo haddii ay dee caloosha ay midi wax ku siday ayay soo tuuraysaa cabsida iyo naxdintaa weynee dhacaya watara aad arkaysid annaasa sukara inay yihiinba say u dhacdhacayaan wax sakhraansan wama hum bisukara manaanay ahaanin kuwa waxay cabeen la sakhraamay eh walaakina cadaab allahi shadiid cadaabka ilaahay baa mid darana oo garashadoodii kaxeeyey dahsho iyo wareer kuba riday kolleyna dee waxay ah, rasuulka ilahay xadiidkiisani waafaqsayun ilaa qowlkiisi ina zalzalat asaacati shawn cadiim ywma tarawnaha tadaalu kul murdicat cama ardacat oo tadacu kulu dati xamlin xamlaha bal markaa dee kolley mufasiriinta qaar waa marka ugu horeeya suurtu dhacayso markaasna dee wax yar iyo wax urle iyo wax murdiciy intaba way joogaan oo kale de haddii la yidhaha qiyaamo iyo dadkii baa sidoodii lagu soo saaray markii hore ay ahaayeenna waaba dee iyadna wax imanaya iyo dee haddii laba yidhaha waxay dee kaba tahay waa shidada weyn iyo dhibta weynee jirtaba ayaa xaaladoodu taa tahay fashtada waa adkaaday oo dalika calayhim rasuulka macnaha saxaabadii qaaladana waa raawiya xadiidka warinaya jirta markay taa maqleen baa rasuulkii saxaabadiibaa arrinkan ku cuslaaday kunkiiba in ruux kaba badbaadayo qaalo waxay dhaheen ya rasuul allahi ayuna dalika rajulu waa ayuna kaayagee macnaa ruuxa naga namide ee uu noqonayo dalika rajulu ninkaasi waa kee marka kunkiiba ruuxu kaba badbaadayo dee cidiba nagama badbaadaysa weeye faqaala rasuulku wuxuu uhi salawaat wasalaamu aley abshir bishaaraysa faina min yajuuja wamajuuja kolley waana qira'adii caasim oo kale sidii ay kuba timi jamaahiir ahli luqa iyo kolley jamaahiir alqura de waa in hamzada aan loo yeelin yajuuja iyo majuuja taas laba yidhaaho lakin tana waa qira'a sabciya waana luqa ana de marka yajuuj iyo majuuj alfan kun baa kaba mid ah wa minkum idinkana rajulun oo macnaha ujeedadu waa laba ummadood oo aad iyo aad u badan oo xaaladoodu tahay ay tahay wax alla waxaan imaka kama sheegi karnaa maba jirte marka ay dee waxa weeyaan ashraada saacaduna kamid weeye iyadoo nebi ciise joogana way imanayaan ay soo gaadhayaan khaasatan dee horta diyaarta ama markaa sham iyo dhulkaasi ay soo gaadhayaan waanantaa buxayra dabariya ay lee eh, laacayaanba farabadni waxay kaba qabaan intaa nebi ciise joogana waa la halaagi doonaa axaadiidka صaxiixa muslim baabay umuurahaas inoogu sugayin marka cidda ay yiin iyo siday yiin iyo ciddii bal markaa waktiyadaas unbaa ay malaa tafsiirkooda u caddaan doonaayeen lakiin de waa ummadaha aan rumaysanahay markaa dulqarnaynna uu ku ooday meesha markaa waktigaa dambena eh, bixitaankooda ama geeritaankooda ay soo gaadhaan dhulkaa iyagoo dee badan oo soo mar markaa soo baxay na ay noqonayso ashraada saacadee waaweyn kaba mid noqonayso haddaba dadkaasoo dee wadagaalo ah ayaaba intaa kale noqonaysa iyo dee kale wixii kale kufaartii reer bani aadamka kala ahaaba taasun bay noqonba uma qaala wuxu uhi rasuulka ilahi waladii nafsii biyadi inii la aطmacu halkii la arju kaba cabiray waxaan rajaynayaa an takunuu rubca ahli اljanna faxamidna allah wakabarna ilaah baan ku xamdinay oo dee aad bay ula batay waxay u arkeen inay wax aada u badan tahay iyagoo rubuca noqdo ilaah ku xamdino waanan weyneynay uma qaala wladii nafsi biyadi inii laadmacu an takunu hulua ahli ljanati faxamidna allah wakabarna uma qaala waladii nafsi biyadi inii laadmacu an takunu shadra ahli ljana markaasaa rasuulka ilaahay wuxuu yihi ina maalakum fi lumami marka idinka maselkiinu ummadaha kale marka laydiin eego waa xagga tirada iyo nisbada ummaddan muxamadiyada ahayd khaasatan markii rasuulka ilahay laba hadlayo ummadihii kale kamahali shacrati lbaydaai waa tin cad oo kale fii jildi thawri laswadi aw amase ka raqmati sa raqmada waa meel yaro dee waxa weeyaan raqmadii muxuu iguma fasiray walaa dee ciddii iga sii waroodna waa way sheegi doontaa ama de waan u fiirsan karnaa wadda marki araqmatani fi xumar huma alaharani fi badini cadudeyn waa daairo goob yar oo de masalan ku sugan un halkan saas ama aduu kuba mado ama wuxuu leeyahy labadiisa cudud markaa labadiisa cudud markaa dhexdeeda kuba sugan waa daairo yaro ama bar yaro saasoo uu leeyahay macnaha ujeedada waa markay jirkii kale loo eego in yaroo kooban unbay noqon santan unbay wax yar kaba roonaan aw ka raqmati fi diraac ilximaar taasoo kale ayay noqonay ayaa kutihin ummadaha xagga galada iyo ka iyo markaas laydinkama badaya gaaladu ay dadka uguba badan yihiin xdثna abubكر بن abي شhaybة qال xdثna وkiع xa وxdثna abu qrayb qال xdثna abu mعaوiyةa kilahma abu mعaوiya وkiعba عن الأعmشh بhada الاسناad غayr anahma qala waxay dhaheen ma antum yوma idin maalintaas oo marka aba qiyaamada marka dee gaalo kuwoodii horiyo kuwii dambe iyo yajuuj iyo majuuj iyo wax kastaba la isusoo wada saaro fi الnaasi ilaa ka shacrati الbayضاءi fi الthawr الأswadi aw ka shacrati sawdaai fi الthawr الأbyadi walam yadkuraa may sheegin labadoodani aw ka raqmati fi diraac الximaari allah subحana وa taعalى aعlam subحaanaka allahuma وbحamdika ashhadu an la ilaha ila anta